bismillahi raxmaan raxiim kulanti wacan u wanaagsan dhegeystayaal idilahaantiinba meel walba aad joogtaan halkan waa redio kulmiye kuna soo dhawaada barnaamijka ogaal hadahan oo kale aad ka dhegeysataan idaacada kulmiye markale ismaqal wanaagsan waa subax khamiisa ah. taariikhduna ay ku beegan tahay afariyo tobanka bisha labiyo tobnaad ee diseembar sannada labakunlabaataniyo saddexda qodobada barnaamijka ogaal aad ku maqli doontaan hadduu eebba idmana waxaa ka mid noqonaya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo sheegay in dowladdiisu aysan dalka mar kale ku celin doonin deymo fara badan oo soomaaliya la dhibaatooto mustaqbalka waxaad kaloo maqli doontaan soomaaliya maxay oga dhigantahay tahay deen cafinta waraysi ayaana idkaga hayaa barnaamijka ayaad ku dhageysan doontaan madaxdii hore ee dalka soo martay oo warka soo saaray cafinta deymaha muddada dheer lagu lahaa soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka oo shacabka soomaaliyeed ugu hambaliyey guusha deyn cafinta soomaaliya dibadda waxaad maqli doontaan mayanmar oo wajahaysa dhibaato biniaadantinimo oo qoto dheer iyo madaxweynaha venezuela iyo guyana oo ku kulmaya dhulka lagu muransan yahay qodobadaas iyo xubnihii joogtada ah ayaad maqli doontaan mar kale u diyaargarooba dhegeysiga barnaamijka ogaal la hurayada xasuuskay waxaan uga golleeyahay mahmaray guntee tahay gelaan wadhaf ma lagu dayay aaango hadalkeeda gabayada xasuusta waxaan wayna soo galayay heeskaas oo ay ku luuqeynaysay saynab xaaji cali baxsan waxa ay daafur ahayd barnaamijka ogaal sanad waliba hoodiyo hawl yo dhibaatiyo wuxuu hadii maleeyay waa laga helaayo hadhow lagu xasuustaa alla maxaa gugyaal badan sugootiyey qaar badanna soo dhoweeyey waa danahaagiyo howlaha maraakiibta dhacdooyinkii sanadka haddana dhaafay maxaad ka xasuusataa intii saamaynta iga lahayd maxaa ka mid ah kuu sheegi maayo sabab ma barnaamijka dhacdooyinka sanadlaha kulmiye ka baxayaad ii malayse barnaamijka dhacdooyinka sanadlaha ee redio kulmiye waxa uu bilowdaa labaatanka bisha ilaa iyo koob iyo soddonka diseembar sannad walba dhegayso oo dib u xusuuso dhacdooyinkii saamaynta lahaa ee sanad kasta

waaga qeybihii hore ee barnaamijka ogaal ayaad dhageysanaysaan haynu ku bilaawnay guddiga sare ee heedda lacagta adduunka ee i m f iyo bangiga adduunka ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay deen cafinta soomaaliya soomaaliya ayaa waxaa laga cafiyey deyn ka badan shan bilyan oo dollar taasi oo badankeeda ay ku lahaayeen mareykanka faransiiska ruushka hay-adda magaceeda loosoo gaabsho i m f iyo world bank lixdan sano kadib soomaaliya waxaa laga cafiyey deynta waana guul kale oo taariikhi ah oo dowladda soomaaliya ay ka gaartay isla bishan Diseembar ee dhammaadka arrintan ayaa guul weyn iyo fursad u ah shacabka soomaaliyeed iyadoo dowladdu ay ku baaqday in laga wada shaqeeyo mustaqbalka ifaya ee soomaaliya kadib ku dhawaaqista in soomaaliya laga cafiyey deynta waxa ay federaalka ah ku qasbeysaa abuurista ilihii isku filnaanshaha waxaana istaagi doona inta badan kaalmadii lacageed ee ka imaan jirtay dibadda madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo arinta deen cafinta ka hadlayna waxauu yidhi soomaaliya barwaaqo ah nabad ah dhaqaale ahaan sarreysa dadkeedu ay nolol fiican ku nool yihiin waayo waxa aan raadinayna oon daba soconna sidaan horeba u yiri maalmihii wacnaa way soo socdaan waxaan leeyahay hambalyo waxaan ugu hambalyeynayaa dadaalka iyo guusha dadka soomaaliya ay soo dadaaleen iyo guusha maanta ay gaareen oo ah in dalka laga cafiyey dayntii muddada dheer soo daba taagneeda adduunyadu qaabaalay leedahay qaab dhaqaalay leedahay qaab amniyay leedahay qaab maxaanku irahda dowladnimo iyo qaab dimuqraad waxbay leedahay qaabkii dhaqaale adduunkay ugu tala oo aan muddo dheer ka maqnayn shuruuda uga maqnayna ay ahayd in daynkaasna lagu leeyahay ama iska dhiibno ama processna looga cafinayo wadana looga cafinayo aan soo marno dadka soomaaliyeed iyo dowladahooda iyo hogaamiyaashooda waxay ku guuleysteen inay soo maraan wadadii Eh, in ka badan toban sano ayaa hawshani ay soo socotay waxay soo martay dalka maamullo kala duwan oo ka talinayay madax kala duwan oo ka talinaysay xukuumado kala duwan oo dalka ka talinayay ayaa midba maalintiisa oo wax kusoo darayay wax kusoo darayay maanta ayay soo dhammaatay oo nalaga cafiyey shantii bilyan oo dollar oo deynka oo nalagu lahaa waxaa nagu haraya wax yar oo ayna cafi karin oo aynan tartiib tartiib isaga gudno muddo dheer ay tahay Eh, waxaa noo furnan hadda inaan marka aan deyn qaado karno deenkasaan u qaadananaa xageen u qaadananaa maxaan ku deensananaa xagee deenkaas aan qaadanana hadhow aan ka gudaynaa mase muddo kadib haddana sidaanoo kale deenkaana laga cafiyo aan haddana la soo howl annaga iyo dowladda soomaaliya iyo dadka soomaaliya u taallo waayo inay go-aan ka gaaraan ra'yi cad ayay dowladdu ka qabtaan ma doonayno dalka in dib loogu celiyo deen kale oo haddana muddo kale uu la tacaalo maanta annaga waxaa noo furan inaan deen iska qaadano iska qaadano laakiin kuwa naga dambeeya ayay mushkilo u tahay u abuuri mayno mushkila ilaahay idankiis dayn aan loo baahnayn iyo dayn aan gudistiisa aan meesha gudayso aan la ogeyn dalka looma qaadi doono haddii ala yiraa waxaan rabaa hambalyada ummadda soomaaliyeed kasoko waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo una mahad celiyo dhammaan dadkii eh, dhowr iyo tobanka sano lasoo dhaafay ka shaqaynayay mashruuca dayn cafinta ee eh, mustawo kasta uga soo qayb qaatay waxaan leeyahay dadaalkiinii maanta ayuu miro dhalay anigana waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in aan processkan dincafinta aan soo bilownay eh, gadaashayna laga sii shaqeeyey eh, maantana aan haddana nasiib kale u yeeshay gabagabadiisii inaan soo istaago oo aan joogo waa arrin aad iyo aad farxad u leh aniga aad iyo aad ii farax gelinayso dadka soomaaliyeed ay gaarin ay tahay laakiin howl nin iyo laba iyo saddex ay qaban karaan way ka weyneed hawshaan waxaa soo qabtay dad aad iyo aad u badan dadkaas aad iyo aad u badan mustawayaal kala duwan leh siyaasiyiin leh hogaamiyaal leh farsamo yaqaano leh aqoon leh maxaanku irahdaye nooc walba leh ayaa soo qabtay waan ku hambaryaynayaa waan ku bogaadinayaa waana uga mahad dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay aad iyo aadna ha u foojignaadeenno inaan dayn kale magacooda inta lagu qaado aan dalka lagula cayaarin annaguna kama shaqayn doono sida keliya ee dadka soomaaliyeed in dayn loo qaado ay uga badbaadi karaanna waa in ay ayaga dalkooda maalgashadaan dhaqaalahooda dibadda jira soo celiyaan dalka ku maalgeliyaan kuwa dalka jooga cashuurta dowladda inay bixiyaan dowladdu yaanan lagu khasbin inay dayn doonato inta cashuurtii adiga lagugu lahay waajib kugu eed aad bixin weydo dowladdu inayna adeegaa laga rabaa inay qabatay yaana dayn u doonanin dabcan deynka ma maarmi doono laakiin deynka aan qaadanayna waa deyn waxaan u qaadanaya deyn aan hubno in la gudaayo oo loo qaadayo meeshii gudi lahayd warshadaa deyn loo qaaday dekadaa lagu dhisaa deyn loo qaaday arbora lagu dhisaa deyn loo qaaday lacagta ka imaanaysaah waa in deyn gudustii loo isticmaalaa laakiin dowladduna ay meeshaas cashuur zaa'ida ay ka heshaa dowladdu maaha inay maalgelintii deynka loo soo qaaday lacagteeda inay qaadato lacagteeda waa in deynka lagu gudaa laakiin dowladda adeegii cashuurta iyo wax kale uga soo baxaya dakhliyada kale ayay leedahay sidaas daraaddeed dalka soomaaliya waxaa u furmay maanta in ay caalamka la macaamili karaan hay-adaheena iyo bangiyadeena iyo hay-adaheena maaliyadda in ay la aqoonsaday ay la biiri karaan la falgeli karaan hay-adaha maaliyadda caalamka laakiin waa waa fursad weyn aada iyo aada u weyn laakiin u baahan taxadirkeeda iyo feejignaanteeda u baahan waana la imaan doonaa taxadirkaas markaas dadka soomaliya waxaa laga hambalyo isku tashada dhaqaalihiina iyo bajaabkiina ku tashada adduunyadu waana soo kaalmaysay meelayna soo gaarsiisay waa inaan hore u soco karnaa ogaada waxaan rabaa hadalkayga aan kusoo gabagabeeya walaalayaal baahi badan iyo bugto badan iyo baryo badanba waa laisku nacaha la yiri baaso jeebadaheena ku jirta oo wax yaroo kamida ah aan bixinahay ayay sharafteena soo celi karto kaasna wuxuu ahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlayay arinta deen cafinta haddaba heerar kala duwan ayay soo martay barnaamijka deen cafinta laba kun wuxuu ahaa bilowgii geediga deen cafinta soomaaliya laba kun iyo toban federaalk ayaa dib ugu biirtay sanduuqa lacagta adduunka i m f laba waxaa soomaaliya imf u bilowday wadahadallo la xiriira dhaqaalaha laba kun ilaa labada kun iyo waxaa bilowday hannaanka deen cafinta kii waxaa bilowday wejiga labaad hannaanka deen cafinta kaas oo socday ilaa kii sanadkan ku guda jirnay bishan disembar oo ku beegneed xalayna waxay ahayd maalin si buuxda soomaaliya looga cafiyey dhammaan deymihii lagu lahaa haddaba soomaaliya maxay uga dhigan tahay deen cafinta aqoonyahan shariif maxamed ayaa u waramayay waryaheena maxamed ayaanle aada umahadsan tahay waa xaqiiqdii guul oo ummadda soomaaliyeed usoo hoyatay guud ahaan maadaama in muddo ah toban iyo dhowr sanadood ka badan toban sano ku dhawaad arrintan ay soo socotay soomaaliya waxay uga dhigan tahay in ay tahay maanta waddan aan diin lagu lahayn wadamo badan oo caalamka oo soomaaliya ka waaweyn oo maraykanka iyo janaha iyo waxaa adduunka waxaa lagu leeyahay deen laakiin in soomaaliya maanta laho deen laguma lahan laguna casiyo ku dhawaad shan bilyan oo dollar waxay kaga dhigan tahay in soomaaliya ay maanta fursad u haysato in ay caalamka ama la ganacsato ama deen kale ay qaadan karto markaan eegna arrintan ku saabsan deen cafinta muddo intee leg ayay soo socotay dabcan waxay soo socotay e, tan iyo labada kun iyo labaiyo tobankii oo taas macnaheedu yahay kow iyo toban sano inay soo socotay e, marxalado kala duwanna ay soo martay marka in e, deyntan soomaaliya lagu leeyahay laga cafiyo in maxaa lahaa waxay ku imaatay in dadkii ama dalka dowladda shuruudo badan oo la hordhigay ay kasoo gudubtay waxaana xusub mudan in xitaa shantii sano ee lasoo dhaafay dowlada soomaaliya ku adkaatay inay shaqaaleysiiso shaqaalihii qaydkaa la kordhiyo maxaa yeele waxaan ognahay shantii sano lasoo dhaafay keliya shan kun oo qofood ayaa dowlada guud ahaan federaalka u shaqeynaysa taasoo shuruudaha ay kamid aheed dinacadinta inta dhaqaalaha reformation lagu sameynay inaan xatii shaqaalo kale la qaadan marka muddo dheer ay soo jiidantay istaarin badan ay soo martay dabcan dhinaca financialka ama dhaqaalaha ama isla xisaabtanka in systemka maaliyadda wadanka la hagaajiyo in bangiga dhexe uu shaqeeyo inahaas oo dhan ayaa waxay ahaayeen waxyaabaha looga baahnaa in soomaaliya ay samayso dabcan intiina waa ay samaysay world bank i m f na garab buuxa ayay ku siiyeen marka muddadaas dheer oo koo iyo tobanka sana ah waxaa keliya ee lala soo rasanayo waxay aheeday bal systemkiina toosiya nidaamkiina cashuur qaadista iyo bixinta iyo maxaa la isla xisaabtankan ha noqdo mid hufan marka dabcan waa wax la gaari kara ayay aheeday dabcan aniga waxaa ii muuqata waktigaas waqti ka kooban in lagu gaari karo laakiin waxay ahaataba ko iyo tobanka soo qaadatay lacagahaasi tirada badan ee soomaaliya muddadaasi fog lagu lahaa la shaaciyey in laga cafiyey maxay soomaaliya u qaadatay dabcan lacagtan waxaa qaatay dowladii militariga aheeday siyaabo kala duwanna waa loo qaatay dabcan xiligaasi wadanka e, wuxuu u baahnaa lacaga maalgelino xagga beeraha iyo e, dibudhiska wadooyinka iyo laga yaabay waxyaabaha militariga e, maadaama dowlada dowlad milatari aheeday lacagaha qaarkood waxaan ka daynsanaa ruushka dabcan ruushka waxaa naga dhexeeyay xiriir xagga oo maxaa lahaa milatariga ah marka waxaa suurtagale qeybaha lacag ahaan in lagu qaatay maxaa lahaa waxyaabaha difaaca dalka qeyb ahaana lagu qaatay beeraha inkastoo aysan hadda exactale aysan cadeen laakiin soomaaliya waxa lacagtaas ku lahaa hal wadan ma aha waxaa jira group laho baris group oo maxaa lahaa wadamo badan ay ku midaysan yihiin lacagta qeyb kamid a ah carabtaa nagu leh qaar yurubaa nagu leh qaar mareykankaa nagu lahaa qaar ruushkaa nagu lahaa so marka wadamo kala duwan ay lacagta nagu lahaa dabcan siyaado kala duwan waa loo isticmaalay xiligaas dawladii xiligaas jirta ayaan lacagta deysatay waxaa kaloo xusub midan lacagta anaga nal ku lahaa waxaa hadda ka badan dulsaarkii ama ribadii soddonkii sane ee aan ka maqnayna caalamka lacagtiina dulfuushay maxaa lacagtan markii dawlada dhaceysay ku dhawaad waxay ahayd laba bilyan iyo xoogaa haddana waa waa shan bilyan shantan bilyan marka ma wada aha lacag ay soomaaliya weydiisatay lacagta waxaa ka badan lacagtan uu ku leeyahay lacagta ribada ah marka soddonkaas sano oo aana waxba iska dhiigin tii hore ayaa wax u fuusha marka lacagahaas mida aan qaadana iyo midda haddana laka casinayo waxaa aad u badan marka midana laka casinayo oo waxay ka badan taha midii aan deysano sababo la xiriiro dulsaarkaas aawadeed soomaaliya marka hadda awood miyay u leedahay inay mar kale eh, lacaga deynsato hadda lacaga dabcan waa lagu ogolaanaya inaad deynsato laakiin waa la og yahay xadka aan deynsan karno wuxuu naqan doonaa xad oo limid ah oo aanan waxa aan doonaba soo qaadan karno sida caadiga ahba hadda markii adiga aad dukaan ganacsi aada furato qof oo deyn aada hore uga laheeday oo deynkii hore aad ka cafisay oo markaad aragtay inuu dhaqaale ahaan uusan awoodin uu iska dhiibo fursadaha diin tiro badan lagu siin karo wuu yaraana marka dabcan wax waa siin doonaa laakiin waxa nala siin doona waxay naqon doonaan wax kooban oo maxaa lahaa soft ah oo kafiif ah oo aan lacaga aad u tiro badan ahayn ayagana marka ma naqon doonto lacag nolol maalmeedka iyo waxyaabaha loo isticmaale waxay naqon doonaan lacago loogu talagalay example haddii aan ubaahanay jus inaan dhisano oo si dhaqaalaha uga qeyb qaataan haddii aan ubaahana elaboro inaan dhisano siay dhaqaalaha uga qayb qaataan haddii aan dekado dhisanayno iyo haddii waxyaabaha beeraha iyo maxaala xoolaha iyo kalluumeysiga la xiriiro marka lacag kasta oo aan qaadanayno lacagtaas waa inay hataa lacag wax soo saarayso kaasina wuxuu ahaa xaqoonyahan shaafici shariif maxamed oo u waramayey waryaheena maxamed ayaale weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ogaal weli qeybihiidhaha barnaamijka ogaal ayaa aad dhegeysaneysaan markaana madax hore oo dalka xilal kala duwan kasoo qabtay ayaa shacabka iyo dowladda ugu hambeliyey guusha deencafinta soomaaliya madaxweynihii hore maxamed cabdulaahi farmaajo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore maxamed xuseen rooble ayaa kamid ahaa madaxda shacabka iyo dowladda ugu hambeliyey barnaamijka deencafinta oo in muddo ah markaa ay dowladdu dadaal ugu jirtay ra-iisul wasaarihii hore xasan cali kheyre ayaa isna dhankiisa ugu hambeliyey shacabka iyo dowladda arinta deen cafiinta oo ugu dambeyn saddex iyo tobankii diseembar lasoo gabagabeeyey si rasmi ahna loogu dhawaaqay in soomaaliya aan lagu lahayn deyn bismillaahi raxmaani waxaan shacabka soomaaliyeed la qeybsanayaa farxadda iyo guusha uga soo hoyatay deen cafinta waa maalmo aan ku faraxsannahay inaan aragno dalkan oo laga cafiyey deyntii lagu lahaa muddada dheer taas oo laga soo qabtay shaqo xoog badan oo ay dad badan oo soomaaliyeed ku soo bixiyeen muruq iyo maskax si aan u soo gaarno meesha aan maanta joogno waxayna kulligood mudan yihiin madax hore iyo howlwadeenno hore madaxda hadda iyo howlwadeennada maanta shacab iyo ganacsataba in si diiran loogu mahad celiyo sidoo kale waxaan u mahad celinayaa dhammaan dowladihiina garab istaagay xilligii adkaa ee naga taageeray inaan ka gudubno caqabadihiina hortaagnaa intii aan ku soo jirnay geedi socodka hawshan adag iyo kuwa naga cafiyey deyntii ay nagu lahaayeen intaba barnaamijkan deyn cafintu wuxuu ahaa fursad dalkeenna u leh ahmiyad gaar ah iyo faa'iidooyin la taaban karo oo ay ka mid yihiin kow inaan uga faa'iidaysannay welina sii wadi karno dibudhiska iyo dibuhabeynta hay-adaha maaliyadda dalkeenna si aan dhaqaalaha u kobcinno dowladduna isugu filaato labo dinaafintu waxay inoo furtay inaan dib ula falgalno reebaha dhaqaalaha adduunka oo naga xirmay markii aan bixin weynay deymankii laynagu lahaa xilligii dowladnimadu naga burburtay saddex dencafintu waxayna siin doontaa fursad cusub oo aan maalgashi caalami ah dalka ugu helno maadaama aan ka baxayno cabsidii ahayd in laynagu leeyahay deyn badan oo aan cidi waxba nagu aamini karin deyn waxaan aaminsanahay inay tahay hadafyadii ugu waaweynaa oo dowladdeennu xaqiijisay tobankii sano oo lasoo dhaafay sidaas daraaddeed waa inaan aada uga foojignaanaa in aanan dalkan deen cusub oo horumarka caqabad ku noqota lugaha loo gelin si taas looga baaqsadana waxaan anigoo isticmaalaya khibraddeyda aqoonaad iyo fahamkayga la dhaqanka dunida soo jeedinayaa talooyinka soo socda kow in dowladda soomaaliyeed ay wadahadal cilmiyeysan la gasho hay-adaha dhaqaalaha adduunka iyo deeqbixiyaasha dunida si ay dowladdu u hesho deeq dhaqaale oo ay dalka ku maarayso sahashana inaan ka baaqsanno deyn cusub inta aan ka xoojinayno hufnaanta maamulka maaliyadda dalka labo in xilligaasay dowladdu xoojinayso awoodaha hay-adaha dhaqaalaha dalka sida wasaaradda maaliyadda bangiga dhexe xafiiska xisaabyaha guud iyo xafiiska hantidhowraha guud la dhammaystiro dhammaan shuruucda iyo kaabayaasha kale ee loo baahan yahay saddex in la abuuro hay-ad u gaara ururinta iyo maamulka dakhliga dalka oo tayaysan kana hufan musuq maasuq isla markaana ka madax bannaan faragelin siyaasadeed oo ay mas-uuliyadda wasaaradda maaliyaddu ku ekaato dejinta siyaasadda maaliyadda dalka afar in la adkeeyo hufnaanta hay-adaha dhaqaalaha oo dhan lana abuuro nidaam aan siyaasadaysnayn cadaalina ah oo lagula dagaalamo musuq maasuqa dadka soomaaliyeed iyo dunidana ku dhiirigeliya inay dalkan maalgashadaan shan in laysku soo dhaweeyo hay-adaha maalgashiga dunida iyo ganacsatada soomaaliyeed lana xalliyo caqabadaha hortaagan isdhexgalka ganacsigeenna iyo kan dunida inteeda kale gaar ahaan wax kasta oo fududaynaya sidii bangiyada dalkeennu ula macaamili lahaayeen kuwa adduunka si aan u abuurno fursad ay dunidu ku maalgashadaan dalka soomaaliyeed lix in la madax banneeyo garsoorka dalka awood iyo dhaqaale ahaanba waan aaminsanahay inay furo u noqon karto in dunidu ay maalgashi kula soo dhiirato dalkeenna toddobo in la dardar geliyo la dagaalanka argagixisada dalkana laga wada xoreeyo si ay dalkan ugu soo dhiiradaan shirkadaha waaweyn ee maalgashigoodu wax ka tari karo dhaqaalaheenna sideed in maamulka iyo hufnaanta dhaqaalaha laga hirgeliyo dhammaan dowlad goboleedyada la mideeyo miisaaniyadda iyo xisaab xirka dalka kaasina wuxuu ahaa ra-iisul wasaarihii hore xasan cali kheyre oo isna ka hadlayay arrinta deen sidoo kalena madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa iyana dhankooda shacabka iyo dowladda soomaaliya ugu hambaliyey barnaamijka deen weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ogaal idaacadda kulmiyana waad nagala socotaan waa hagaag dhegeystayaal markaana kusoo dhawaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada kulankulo wanaagsan dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada waxaad ku dhagaysataan hadalhayntii u dambeysay ee lagu hadalhayay baraha bulshada iyo sidoo kale sheekooyinkii maqaalada lagu daabuco isla baraha bulshada waxaana wadajir idinla socodsiinaya ister maxamed nuur iyo anigoo ifraa axmed kaakiya soo dhawaada dhegaystayaal waa tahay istaray haddii aan ku hormarno dhanka iyo hadalhaynta ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa ugu hambeliyeeyey shacabka soomaaliyeed guushii cafinta deyntii lagu lahaa soomaaliya ra-iisul wasaaraha oo ka hadlayay munaasabad loogu dabaaldegayay guushan weyn ayaa hoosta ka xariiqay istaray in soomaaliya ay ka baxday liiska wadamada qaamaysan taasi oo horseedi doonta in dalkeenna iyo dalkeennaba la aamino islamarkaana la helo soo jiidashada maalgashayaal caalami ah horumar dhaqaale isku filnaasho amni adeeg bulsho iyo sidoo kale waxa uu yidhi ra-iisul wasaaraha soomaaliya rajo abuuridda dhallinyarada soomaaliyeed istaray ra-iisul wasaare xamse ayaa xusay in xalay ummadda soomaaliyeed ay u ahayd habeen guul ku suntan maadaama laga cafiyey deentii ka hortaagnayd dalka horumarka taasi oo ku timid ayuu yidhi shaqo adag oo ay soo qabteen dowladihii kala dambeeyey iyo dowladda maanta dalka hogaaminaysa waa tahay ifraaxee dhanka kale ra-iisul wasaare xamse ayaa ugu mahadceliyey cid walba kaalintii ay ka soo qaadatay guusha soomaaliya looga cafiyey deenta oo soo martay marxalado kala duwan tan iyo laga soo bilaabo sanadkii labada kun oo soomaaliya bilowday geedigan ay ku dalbanayso in diinta looga cafiyo aad iyo aad istarey arintan diin cafinta ee lagu dhawaaqay ayaana bulshada soomaaliyeed aad u soo dhaweeyeen dhoweeyeen mhm. iskuuna hambalyeynayaan marka aad eegto dhanka iyo baraha bulshada iyo meel weliba oo ay ku faraxsan yihiin oo ay leeyihiin soomaaliya hadda ayay horumarkii guusha cagta saartay mhm. maadaama inta badan diin cafinta waqti badan ay soo qaadatay soomaaliya deenta laga cafiyo dhalinyaro badan iyo soomaali ilaa bulsho badan ay mar un isdhahayeen soomaali goormee diinta laga cafin doonaa waxaan isleenahay guul usoo hooyatay ummadda soomaaliyeed inay tahay maadaama diin cafintii xalay lagu dhawaaqay waa tahay istarey markana haddii aan halkaas uga imaano dhanka iyo hadalheynta markana dhanka iyo qormooyinka markada ugu horreysa dhankayga qaado waqti aad wax ku qorshaysato laakiin markii uu yimaado wakhtigii waxqabadka jooji fekerka oo ku dhaqaaq samayntiisa haddii aadan himilo lahayn horumar ma gaaraysid guusha caadiyan waxaa u sabab ah nasiibka guushu boqolkiiba sagaashan waa dadaal halka boqolkiiba tobanna ay tahay toosinta allaah bareefad ka dhigo riyooyinkaaga dhibaatooyinka familkaaga iyo noloshaada gaarka ah sidoo kale waxaad gaar ka dhigataa waxyaabaha aad ku liidato iyo dhaqaalahaaga ugu dambayntii qormadan ayaa lagu soo gabagabeeyey guushu way macaan tahay marka aad garanayso guuldarrada waa tahay ifraax ee qormada kale dhankayga ayaa waxa ay leedahay cabsidu waa mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee ka horistaagi kara inaad riyooyinkaaga ka dhaweyso haddii ay noqon lahayd cabsida aad ka qabto guuldarada iyo cabsida ku dheehan diidmada guud ahaan baqdinta waxay ka celin kartaa inaad ka baxdo aagga raaxada iyo inaad si dhab ah u wajahdo caqabadaha nolosha marka hore isku day inaad ka taqalusto cabsida ogowna iskudayga badan misena lagu celceliyo inuu isku bedelo shaygaasi in guur laga gaaro feejignaan la-aan haddii aanad fikrad cad ka haysan waxaad rabto inaad gaarto way adag tahay inaad ka shaqayso hadafkaasi adigoon maskaxda ku hayn bartilmaameed gaar ah waxaa laga yaabaa inaad isku aragto inaad si aan ujeedo lahayn u wareegayso oo aanad lahayn dariiqii aad ku qaadi lahayd haddaba feejignow oo deji dariiqii aad u mari lahayd hadafkaaga ka hor inta aadan ku tallaabsan guud ahaan waa naga intaa xubintii bandhiga warbaahinta bulshada waa istari ifraax oo idinleh nabadgelyo hagaaga qeybihii dambe barnaamijka ogaal ayaan isla sii maraynay markaana mayanmar waxay wajahaysaa dhibaato binaadantinimo oo qoto dheer ciidanka haysbahaysiga dimuqraadiga qaranka mayanmar oo ah urur hubeysan oo ka howlgala waqooyiga gobolka shan ee mayanmar ayaa ciidamo badan ku ururinayay meel u dhow tuuladiisa oo ku taala xuduudka shiinaha wuxuuna dareemayaa in dagaal uu kusoo wajahan yahay sida ay sheegeen khubarada ammaanka ee dalkaas inkastoo xaalada deegaanka monko ay degan tahay haddana ciidamada milatariga ayaa si aan kabasho lahayn u weeraray goobo kale ay ku jabeen oo ay ku jirto magaalada namkhan ee u dhow oo ay ku duqeeyeen kowdii diseembar iyo mar kale toddobaad kadib halka ay ka geysteen duqeymo kale isagoo ka walaacsan in milatarigii uu sidoo kale weeraro monkon silam wuxuu doonayaa inuu qoyskiisa keeno shiinaha laakiin ma awoodaan inay ka baxsadaan sababtoo ah waddooyinka laga baxo hadda waa kuwo aan la heli karin dagaalka awi inkastoo ay jiraan caqabado badan oo markaasi kozo waxa uu sheegay in waayo aragnimadiisa ay muujinaysa in weli ay suurtagal tahay in gargaarka la gaarsiiyo iyadoo la raacayo hab dabacsan oo macquula ah wuxuuna ugu baaqay deeqbixiyaasha caalamiga ah in ay rumaystaan wax ka qabashada gudaha kan waa dhulkeenna waan ognahay waxa aan sameyn karno waan ognahay halka aan saadka ku diri karno muhiimadeenu waa sidii aan gargaar degdeg ah markaasi ugu diri lahayn dadka u baahan weli waxaad dhegeysanaysaan ogaal qaybihii dambe ee barnaamijka ogaal ayaan isla soo gaarnay markaana kusoo dhawaada xubintii kalamaan halkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaanay xilligaan hadda joogno xaaladdan maqlayaabaa xiise weyn dhalise xannibaadii la qaadiyo kuwii yeeshay xisaabtu xoolaha ay cafiyeen xamdi weeye ilaah war wax dhanba u ku xujoobay qarankeennu xigtaas iyo xoolahaas lagu sheegtee haddii uu ka xoroobay xamdi weyeyla warnamiyo hoos fidhisione haanashalli sheegii haanalilahaindi ku hirtan hubkuunu qabateensiiswalsiinkagaada ishureeye madeeyow hayahee ahaantimaad sidataa waaraday reer somalilan deynba laguma lahayn urba waxaa daymaha qaatoo iska soo daldashaa dibna loo cafiyaa hadda dawladda weeye war kalemaani waxaa kaloo la yidhi dayntii lagu sheega jiray dadkeennana lagu lahaa markii laga daayay oo dunidu noo hiilisay farxad inugu soo degtoo dalkeennu hor horu soconwarna miya waliisiin lahaa ku doori dogfurda guursoy deendeenkugud adduunyadabagadoonji ah waana walkudo'aysade aryamadeeyo waa runtaaho waxaa la yidhi soomaalidu daynay kuu gaar tahay daynkaalo kudaali mayno doorlaamaad daynay kuu gaar tahay daynkaalo kudaali mayno doorlaamaad war cabdillow waa sidaas aad u sheegtaye qaantii lagu sheega jiray shacbiga soomaaliyeed si ay uga shaafiyaan weeyaan markii caalamkii u shiray shucuubtoodaa kacdo sax weeye sax weeye sax weeye ayaa u shidan war kalamaanay shacbiga soomaaliyeed jinankii waa hore ka lumay hadduu shabagii ka baxay hadeer ma shaqaynaya waa inuu soo shidan indhaha mashaki baa kaaga jira war kalmaane war ma aysiine degmada rirgood iyo deegaankii loolugaab oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe dagaalaa ka dhacay ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka hooskaashanaya ayaa ugu dambayntii la wareegay shabaabkii halkaas ku sugnaana cagtaa la mariyey war ciidanka naftoodurayaasha ah oo meesha weerarka ku qaado shabaab ka qabsaday mid ka mid oo gebyana wuxuu yidhi dagaal iyo iyo markaan dirir u qaanshaarto abidkayba waan dili aqiin daacish iyo tuuge mid kastooo shabaab soo diraan dunida dhaafshaaye haddaan la isdifaacin maxaana laka soo doonay wareedhaha kalemaana shabaabku inay jabeen waxaa cadaynu ah ciidamada nabadsugidda koonfur galbeed waxay soo bandhigeen afar xubnood oo shabaab ka tirsanaa jiray kuwaas oo sheegay inay isi soo dhiibeen kadib markay u dul qaada waayeen dagaalka lagu hayo oo cir iyo dhulba ah iyo rafaadka ku haysta kasta howdadka ay ku jiraan sida gaajada oonka qarqaryada qoraxda kanaacada kudkudaha baalka qaniina jirrada iyo dhibaatooyin kaloo badan war kalamaanay waa run oo kuwaas waa u dhammaataye wakaa cadowgii jabe maxaan la jeclaa jabkaaryaadhaha war hee ma haysiina beriga golaha shacabka waxaa hor gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka maxamuud macallin waxaana aad wax looga weydi weydiiya ilaa iyo hadda hay-adda uu xukumo gurmadka ay u fidisay dadka tabaalaysan xildhibaanada qaarkoodna waxayba dhaheen gargaarkii dadka waxyeeladu soo gaarta loogu tala galay waxaaba lagu iibiyaa suuqyada magaalooyinka guddoomiyuhuna isagoo isdifaacaya wuxuu ku jawaabay meelo badan oo gobollada dalka ka tirsan ayaan gurmad gaarsiinay waxaana hee ugu dambaysa jalaalaqsi hadda doodu weli waa socotaahe ay ku dhammaata aan ka war dhowrno war kalemaanay war ma haysaane buntland markii la ysku waafaqay doorashada in lixdan iyo lixdii loo laabto ayay madaxdii sare maamulka buntland ka dhex tolatay warbaawe anti dadka kala lendeerna uniiba dhegdhega abaarada aan iska dhegohanayeeleena war aan dubana karsana weligeedaa la ysku qaba jiray war aan burgoosanna iyo aan fadooqannaba waa qaba jiray waar wixii buuqaya ha buuqeene arrimaha gooja caddayaa la ysku faragashan warwarka waa iga dhex gudoomiyaha baarlamaanka buntland abwaan cabdirashiid wuxuu si cad uga soo hor jeestay guddigii khilaafaadka doorashooyinka ee dani magacaabay wuxuuna yidhi sharci ma ahan mana aqbalayno war taas horaa looga hadlo waxaa la yidhi marka ay tixgelin baashada laysxiniin taabto tartankiiyo markii doorashada laysku tobar sheegto wuxuu hela taraaraba markay tiisa noqon weydo waa inuu tanaasulo ninkii taa ku filan waaya hayay taahayey toban jeer habeenkii taahayey waa tii la yidhi warbow buntland ma baratiin oodiqaalis iyo jidiis waa isla gurigayne kudayo buntland dayo siday dowladeedu tahay warkalemaanay war ma haysaane madaxweyne xasan sheekh waa kii shir guddoominayay shirkii qaramada midoobe ka dhacay oo amniga soomaaliya looga hadlayey wuxuuna yidhi waxaa la gaaray xilligii soomaaliya abnigeeda mas-uuliyaddiisa qaadi lahayd waxaan la diyaarinnay qorshihii ay ku hanan lahaayeen hay-adaha amnigu mas-uuliyaddaas bixitaanka ciidamada admis ee hadda socotana waxay muujinaysaa horumarka aan ka gaarnay amniga waxaana naga go'an buu yidhi muddo kooban inaan ku dhammaystirno haraadiga khawaarijta warkalmaanamarka qubadda madaxweyne dhegaysta iga iiga caddaatay maanta maanto u halgama dalkeennu yaynaanu kala hadhin warhankoolkii galmudugba hadda ka hor waa kii yidhi inaan dhimanno maanta ee shabaab inaan isdhaafsiinno labadaa dhabbaa furo waxbana uma dhexeeyaan war waxaa kaloo layidhi hurdadiiyo shabaabkii wax badan noo harsama diiday halhaleel markii loogu baxay horeyna loo aaday hundur baa ka muuqdiyo inuu hoos u fooraree haraadiga markaan lay tegniyo habaqlayaashooda kan iyaga u hiilina gadaal naga haraataaya iyo kii hagaag noola wada la hubsa doonee ilaah warkaasu waa runoo samigay cabdullaba wuxuu yidhi eh adow mahad kaa caalisa cadaad kaale kaa caamirma adow mahad kaa caalisa cadaad kaale kaa caamirma war isku soo wada duubo inuu heegan yahay ciidankii waa mid la hubaaye hubkaa loo fasaxay buu u dhinnaa waana helayaan war kalamaana waxaa la yidhi namiimkiiyo warxuma naadiskiiyo nacaska ooyaaya ummadana nabiya been intaa kula nadnaadaaya ee shabaab u nacamlaynayow naaqus baa tahay nafla dunida joogoo ma jira kaa nasiib xumeeye naxariisba kooxaan aqo bonkuuna nacbuunka oo noloshii kuu diiday baad daba nashlaysaay naafada khawaariijtu waa niyajabkaagii naxdin baad u dhimataa markii nabarra gaaraan wixii nabadda shaashayn hayaad nacam tidhaahdaay niyuus waxaad ka dhigataa waxaanuunna tebiyeeni naxli huursanaa baad tihiya baadil neefsaday nahaar iyo alleyl meel xun baad naa' ka leedahay murug baad ku nooshahay dadkana waa iska kaa nacay inta aad naftii hore xarbiyey nacla daba joogto facaa inaan dib loo noqonin bay nidir ku gaareen maxaa dhiikunoshii ku baday inaad u naagayso argagixiso udubkeed ma naga nabarna soo gaariye hadday waayasii naaxayeen maanta waa nugule naxashkaa la wada saaray oo nuxsi ka idlaaye nin kasta hoos ka taageerayow naawilxumadaada adig iyo intii kugu nambara amase nuucaaya iyo naar afuuf oo dhan waa wada naqaannaaye nuudi aad tidhaahdaanna waa nowd inoo qorane dulmi baad ku noogtaye haddii aad ka noqon weydo kabaqaadka nacabkaad u tahay amase naas nuujin u nikaaxsanow jeerdhow baa niisa kuu imane warkalmaanay waxaa la yidhi qaladka waa la saxayaa quus weeye cadowguna inaan soo qabqabannana quwad baan u leennahay qayladhaanta socotana waa khiyaanadoodee yaynaan ku qaybsamin war axmedow qaybqayb ma joogtee khawaariijta darteed quwadda la mideeye iyo qasab dagaalku aryaadhaha ayb hayb la habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba ayaynaan u kala harin ay mare fariimahaas iyo xubintii kalamaan ayaa ugu dambeeyey barnaamijkeena tan iyo barnaamijkan kiisa kale intaan ku kulmi doono waa bootaano idinleh nabadgelyo